bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista casharadaha diinta alxuseyniya halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii labiyo soddonaad ee kitaabka nuur ulyaqiin waxaana soo jeedinayaa sheekh maxamed sheekh cumar dirir bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wsali allahuma cala nabiyina muxamed bni cabdillaah khatam alambiyaai walmursaliin وعlى آlihi وأصxaabihi وsلم تسليimا kaثيirا أmا bعd اللهma انfcna bma clمtna وclimna clmا ynfcna وزidna clmا والxamdu للahi عalى kuli xaal qisadu waxaynoo taagnayd iyada oo aynu maraynay laba nin inay qabteen labadii asxaabi cali بn abi طaalib iyo zubayr بn cawaam labadaa nin oo ahaa kuwii soo arooray ee gaalada biyaha u dhaaminayay waaya labadaasoo shaqaalo ahaa markii nabiga loo keenay calayhi salaatu wasalaam waa kii ka isagoo tukanaya la keenay halkaa hore aynu kusoo aragnay calaa kullin markii uu yidhi noo warramo waxay yidhaahdeen hum waraa'a hada alkafiib halkan ciidan tuulan ama tuurtaa dabadeeda ayay quraysh joogtaa fa qaala lahumaa nebigu wuxuu ku yidhi kam hum tiradoodu waa intee nimankaa quraysh nimanka soo duula ee quraysh la idhaahdo tiradoodu waa intee waay fa qaala laa nadri waxay yidhahdeen ma garanayna tiradooda intay tiradooda ma cayimi karno dee niman iskaa waxay ahaayeen un racyadaho aan madaxda waxaa ku jira dee shaqaalaah nebigu markaa qiyaas buu doonay calayhi salaatu wasalaam inuu qaato qaala kam yanxaruuna kula yowm wuxuu ihi maalin walba geela imisay qashaan halkaasuu qiyaas ka qaadanaya ile waa milatari nebigu calayhi salaatu wasalaam waayo araga qaala waxay idhaahdeen yowman tiscan maalin sagaal geelay qashaan wa yowman cashran maalinna toban sagaal ama toban qaala markaa nebigu wuxu hi halkaa tiiju kala soo baxayoo alqowmu qoladaasi maa bayna atisci miati waalf waa inta ka dhaxaysa kun boqol sagaal boqol ilaa kun sagaal boqol ilaa kun sidaasaanay ahayd oo sagaal boqol iyo kun inta ka dhaxaysay ahaayeenba marka halkaa waxaa laga faa'idaysanayaa shayga qiyaasta iyo odoroska iyo imaginationku inuu wax iska furan yahay waxna lagu qabsan karo qofka hawshaa fulinaya markuu yahay qof waayo araga uma sa'alahumaa nebigu waxa weydiiyey caman fi nafiir colka yaa la socda buuri min ashraafi quraysh nimankan quraysh madaxdoodii yaa la socda fadakaruu lahu cadadan cadiiman tiro weyn bay usheegeen sheegeen tiro badan bay usheegeen hebel baa la socda oo hebel baa la socda oo hebel baa la socda qolihii markaa sanaadiid quraysh laodhan jire madaxdii cafaridulusuuskii oo dhan ayay uga warameen fa qaala calayhi salaatu wasalaam liasxaabi nebigu asxaabtiisii wuxuu ku yidhi isagoo dee uba bushaaraynayaba wuxuu ihi haadihi maka qad alqat ilaykum aflaada kabadiha tani waa maka waxay idiin soo tuurtay beerkeeda beerkeeda intii saafiga ahayd dhuuxii waa samiimu quraysh wa lubaabuha wa ashraafuha marka aflaad lkabid beerka intiisii wanaagsanayd bay soo tuftay allah waa la muudsanaya wey kabaha laga subkan doonaa wan markaa wuxuu ugu bashaareynaya inay hadiyad soo qadintay maki uma saaruu way socdeen asxaabtu oo nabigu la socda calayhi salaatu wasalaam xataa nazaluu ilaa ay degeen bicudwati alwaadi addunya min almadiina bicudwat lwaadi waadiga daantiisi addunyaa min almadiinati madiine u dhoweyd id antum bilcudwati اddunyaa wahum bilcudwati اlquswaa warakbu asfala minkum aayaadkaasaa ilaahay uu ku sifaynaya markay idinku daanta sare taagnaydeen daanta soke madiine u dhow xaggeeda iyaguna daanta sare safarkuna uu xagga hoose iyo xeebta marayay waa muuqaal cajiiba ah oo nasku sawirayo halkaasay markaa nebigii asxaab degeen baciidan cani ilmaa meel biyaha ka durugsan ayuu degay markii hore nebigu fii ardin sabkha meel jilicsan buu weliba degay fa asbaxa almuslimuun markaa muslimiintii waxay noqdeen cidaashan kuwa haraadan oo haraad baa yimi oo dee ceelka laga durugsanaa bacduhum junub wa bacduhum muxdith qaarkood jinaabay lahaayeen qaarkoodna waxaabay lahaayeen xadath ehm, macnaha weyse la-aan baahida biyaha ee loo qabay xagga dahaarada aada bay u badnayd ta loo qabay xagga cabitaankana way badnayd ehm, marka dhibkaasaa soo gaaray biyo la-aanta dee colna waad garan karaysaayo dad lasoo soo ururiyay oo dunyadoodii wato ahraaray ko markaasaa faxadathahum shayaanu shaydaankii wuxuu ugu sheekeeyey biwaswasatihi waswaaskiisi naxligiisiibuu ku afuufay shaydaanku ila had iyo jeer shaydaanku wuu ka faa'iidaystaa jaanisyadaas oo kale walowlaa fadlu llahi calayhim waraxmatu haddii aanay jirin ilaahay dheeraadkiisa iyo naxariista dadka uu sameeyey latuniyat cazaa'imuhum go-aankoodu wuu laabmi lahaa ama waa duubmi lahaa ama go-aan adag may yeelan kareen oo may mitidi kareen fa innahu qaala lahum shaytaanku wuxuu u yidhi markuu waswaasinayay dadka wuxuu ku yidhi maa yantadiru lmushrikuuna minkum mushrikiintu idinkama sugayaan ilaa an qaaca alcabashu riqaab ilaa an qaaca alcabash inuu haraadku jarjaro uun riqaabakum qoortiina wa yudhiba qawaamakum awooddiinana uu tagsiye haraadku fayataxakamuu fiikum gaaladu markaa way idin xukumi doonaan way idinka adkaan kayfa shaa shaau siday doonaan shaydaanku waxyaabuhu qalbigooda ku tuure waxa weeye waarna heshii waa haraadeen haraadkaasi kawbu idinka siinaya cunuhu idin jaraya gaaladuna awooddiinay jabin doonaan dee col haraade waxba iska celin maayo maxay idin meesha ka guri naxligaasu ku akriyay lashuushadaah waaye faarsala allahu lahum algayfa xata saala alwaadi ilahay baa markaa wuxuu usoo diray roob roobkii qaaliga ahaa aayaadka uu ku ammaanay ilaa uu dooxi qulqulayba xataa saala alwaadi dooxii meeshaasi ay ka agdhowaayeen ayaa qulqulay fa sharibuu way cabeen waittakhaduu alxiyaad markaasay samaysteen darar wa xawdu lxiyaad darar bay ka samaysteen calaa cudwati alwaadi dooxa qarkiisii dooxa qarkiisiiba waxay ka samaysteen meelo dararaho dee dhijaamo yaryaroo biyuhu galaan markii biyihii doo dooxii mareen wakhtasaluu way maydheen wa tawada-uu way weysaysteen wa mala-u lasqiya asqiyadu waa siqaagu waa sibraarkii wa mala-u waxay buuxiyeen alasqiya sibraaradii sibraaradoodii oo dhan bay buuxsadeen walubidat lubidat ilard dhulkiina waa la kabisay macnaha dhulkii markii hore omoska ahaa ama buska ee duulayay iminka wuxuu noqday dhul degan oon boor ka kacaynin cagtu qabanayso xataa habatat calayha alaqdaam ilaa gommadihii ay ku sugmeen gomadii baa ku sugmay sidaasibaa markaa ay kaga faa'idaysteen madarka ah dhulkiibuu anfacay jirhkiibuu anfacay qalbigiibuu anfacay calaa xiini weliba waktigaasi waxayd wakti an kaana hada almadar roobkaasi uu ahaa musiibatan cala almushrikiin gaalada iyaga musiibu ku ahaa haddii ilahay nasri uga dhigay dadka mu'miniinta gaalada wuxuu ku ahaa musiibo ile roob keliya hoo da ayaa ilaahay uu qaybin karaayo ummadda qaybna uu kadeed kaga dhigi karaa qaybna kaalmo uga dhigi karaa fa innahu roobkaasi waxala al ard dhulkiibuu dhoobeeyey dhooqu ka dhigay dhinacoodii xataa lam yacuuduu ilaa aanay noqoninba cawdku waa laabasho ama qofku siduu ahaa inuu ku noqdo xataa lam yacuuduu ilaa ay noqon ilaa ay noqon kari waayeenba kari kari waayeen cala lirtixaali rabasho lam yacuuduu mayn u noqonin yaqdiruuna cala lirtixaal inay rartaanba way keli waaye xarsaynu u guurnaa awrtiibaa gashay oo waxbaa isku daato simbirro xabacdo wa misdaaqu haada hadalka aynu soo nidhi waxa u rumaynayo oo sida hadalkaasi wiyaa sheegaya qawluhu tacaala fii suurati alanfaal suuraddan la ydhaha suuratu anfaal suuratu lanfaal suuratu bederna waa la ydhaha suuratu beder oo dee beder dagaalka beder ayay aada uga warantaa wayunazilu calaykum min asamaai maa liyuطahirakum bih wayudhiba cankum rijza الshayطaani waliyarbida calى quluubikum wayuthabita bihi اlaqdaam waa aayaddaas koob iyo toban saddex iyo afartan afar iyo afartan wayunazzilu calaykum min asamaa'i maan xagga koraa ilahay biyo idinkaga soo dejinayey waktiga ah liyudahirakum bihi si uu idinku nadiifiyo jirka oo ugu maydhataan wayudhiba cankum uu idinka kaxeeyo rijza shaydaan shaydaanka wasakdiisa iyo shakigiisa waliyarbita calaa quluubikum iyo si uu qalbigiina u dejiyo wayuthabita bihi alaqdaam iyo gomadaha si uu usugo markaa madarkani nadaafad daahirkaa iyo nadaafad baatinkaa ah labadaba u lahaa deganaansho jidhkaa iyo deganaansho qalbigaa ah labadaba u lahaa faa'idadaasaa ka sugnaatay waqad ara allahu rasuulahu fii manaami ilaahay waxa uu tusiyey haddaba rasuulkiisa manaamka wuxuu ku tusiyey alacdaa cadowgii buu tusiyey kamaa eh, araahumuuhu sidaa sidii loo tusiyeyba sidii iyaga lafdigooda loo tusiyey waqta liqaa markii ay la kulmayeen markii la kulmayey qaliilayilcadad iyadoo tiradoodu ay yar tahay ayay arkeen kay laa yafshala almuslimuun si aanay muslimiintu u fashilmin waliyaqdiya allahu amran kana mafcuulan iyo arrin la samaynayo ilahayba kolley uu samaynaya si uu go-aamiyo nebigu manaamku ku arkay eh, marka isaga iyo mu'miniintuba waxay u arkeen inay yar yihiin gaalada lafdigooda waxay u arkeen inay yar yihiin si ilaahay madaxa isugu geliyo qaala tacaala fi suurati alanfaal suuradda suuratu beder la ydhaha ee ilaahay uu kaga warramaya xaaladan waxa uu yihi id yuriiku id yuriikahum allahu fii manaamika qaliila ilaahay wuxuu kugu tusiyay hurdada iyada oo tiradoodu ay yar tahay walow araakahum kahiiran lafashiltum hadduu ku tusin lahaa iyadoo tiradoodu ay badan tahay waa fashilmi lahaydeen walatanaasactum fi lmri arrinkana waa ku murmi lahaydeenoo dee nebigu kolleyba ma fashilna calayhi salaatu wasalaam asxaabta qaarkood baa soo jeedin lahaa sidii fikradaa mararka qaarkood ba ay u timid in celiya waa soo diyaar garawna tiradan tira loo bareeri kare maahayn walaakina allaha sallam ilaahay baa idinka badbaadiyey taa inahu caliimun bidaati suduur ilaahay baa wuxuu ogsoon yahay laabaha waxa ku sugan isagaa yaqaana inahu caliimun bidaati suduur laabta waxa ku sugan isaga ogsoon waay waid wakti xus yuriikumuuhum wuu idin tusinayay id iltaqaytum markii aa kulanteen fi acyunikum qaliilan id yuriikumuuhum markii uu idin tusinayey id iltaqaytum markii aa kulanteen fi acyunikum indhihiina qaliilan iyagoo yar ayaa lay tusiyey markaa fi acyunikum qaliilan indhihiina way ku yaraayeen idinkoo yar baa arag waxa aragteen inay yar yihiin wayuqalilukum iyaga iyaga idinkana wuu idin yareeyay fii acyunihim indhahooda macnaheedu waxa weeyaan idinka laftiinna idin soo eegeen waxa ay idin moodeen inay yar tihiin idinku markaa eegteenna waxa ay moodeen waxaa moodayseen inay yar yihiin adeeg hadda indhaha ilahay isu gelinaya liyaqdiya allaahu si ilaahay uu u go-aamiyo amran arin kaana mafcuulan ahaa mid hore loo sameeyey mid hore ilaahay u qadaray waa arrin ilaahay u qadaray wuxuu ilaahay uqadarayna wax la sameeyo kale siduu xaqiiqo u yahay wa ila allahi turjacu lumuur ilaahay ba arrimaha xaggiisa loo celinaya sidaasiba aayaddaasi ay tilmaantayo meesha ilaahay waxbuu ka waday uma saara jeishu lmuslimiin muslimiinta colkoodii baa socday muslimiinta colkoodii wuu socday marka intayna aayadda horena afnin waxaad arkaysa xaqaa'iqa dee arrimaha iyo jirhka iyo wixii muuqaala intaba ilaahay baa subxaana gacanta ku haya qofka bani aadamku waa iska miskiin awoodda ilaahay buu ku jiraa wuxuu doonaya ma samayn karo eh, sidaa darteed hadduu ilaahay doono indhahan inuu kala wareejiyo oo si kale wuxuu utusiya isagaa kala uma saara jeishu lmuslimiin colkii muslimiintaa socday xataa nazala jeer uu degay adnaa maain min badr min beder beder biyihii ugu dhowaa ayuu dul degay oo ceelkii weynaa muu gaarin faqaala lahu xabaab ibnu lmundir alansaari nebiga wuxuu ku yidhi asxaabiga magacaa la ydhahdaa asxaabiga magacaa la ydhahdaa rasuulka la hadlay markaasaa wa kaana wuxuu ahaa asxaabigaasina mashhuuran caan wuxuu ku ahaa bijawdati ara'yi ra'yiga wanaagsan dadku ilan isku aragti maaha nin ra'yigiisu uu fiican yahay buu ahaa wuxuu nabiga ku yihi ya rasuula allahi hada manzilu anzalakahu allahu laysa lana an nataqadama canhu aw nata'ahara am huwa alra'yu walxarbu walmakiina ya rasuula allah hada manzil kanima waxa weeye meelaynu degnayo anzalakahu llahu ilaahay baa ku dejiyey laysa lanaa anagu melihin miya an nataqadama canhu inaanu inaanu ka horumarno aw nata'ahara inaanu ka dib marno ma meel waxii kusee degay baa lagu cayimo lagu halkaa waxii ku deg am huwa alra'yu walxarbu waalmakiida mise waa ra'yi aada leedahay iyo xeel dagaal iyo makiida kaydkuna waa farsamo macnaha xarbi dagaal ahaan baad u degtay ra'yi bay kaa noqotay makiidana waa xeel dagaal ma meel intood ra'yay si aad istaraatiijiya dagaal door biday baa halkani eh, oo adiga saasay kula wanaagsanaatay mise waa waxyi faqaala markaa nebigu waxau uhi bal huwa alra'yu walxarbu walmakiida maya waa aragtidayda iyo istraatiijiyad baan biday faqaala yaa rasuula allah markaa waxa uu yidhi asxaabigaasi bal haddee nebi maxamed buu tilmaamaya laysa laka haada bimanzil kani meelaad degta maaha meeshani ciidan ahaan meel istraatiijiya habboon maaha fanhad binnaas dadka hinji ka kici meesha dadka xataa ta'tiya jeeroo aad tagto adnaa maa'in min alqawmi biyaha ugu dhow colka cadowga colka cadowga xaggiisa biyaha ugu xiga ee biyo kale aanay haysanin dul deg buur sidaasuu kula taliya nebiga fa innii acrifu waxa aan aqaanaa buuhi khasaarata maa'ihi biyihiisa badan wa kasratihi iyo farabadnaantiisa haziir hazaara waa butaacada ceelkaa imika inaga sheeg halkanaynu degna waa wax yare ceelkaa gaalada ugu dhowey waa waa lahu maaun haziir biyo badan buu leeyahy ee halkaa ina dul deji colkiibuu soo hinjiyey nabigu fanazalahu halkiibu katratii fananzilhu dheh isagii baa weli hadalkii wata xabaab fananzilhu waynu degi doonaa wanaquuru maa cadaahu min alaabaar ah, in asbaxa maukum gawran tii oo kale wey awran ama nugawiru ama naquuru labadaba mar haddii mucadiya laazim laga dhigo waynu aasi doonaa gawr baynu ka dhigi xorfad baynu ka dhigi intaynu aasno maa cadaahu wixii ka soo hadhay ceelkaa oo min al aabaar ee ceelasha kalaa uma nabni waxaynu dhisi doonaa calayhi dushiisa xawdan dar baynu ka dul dhisi ceelkaa weyn markaynu dul degno macnaha wuxuu leeyahay ceelka u xiga ee biyaha badanayna dulge ceelashan inaga dambeeyana aynu ka nimina yaryarna aan goof ka dhignoon aasno si aanay biyaba u helinba dan baynu ka dhigna halkaasoo aad ka arki karto cadowgu wixii uu ka faa'iidaysanayo inay haboonta in layska aamusiiyo hadday hub tahay iyo haddii ay tahay biyo wixii uu cadowgu soo isticmaalaya ha dhowto uu kugu dhibayo inaad iska baabi'iso wey fanamla'uhu xawdkaa iyo darkaa waynu buuxin maan fanashrabu waynu cabiyo walaa yashrabuuna iyagu ma cabayaan saa ku abshir buuri kaasaynu duldhegi waynu intifaacsan inagu biyaynu heli iyaguna biyo ma helayaan faqaala arasuulu calayhi asalaatu wassalaam markaa nabigu waxau ihi laqad asharta bira'y wallahi inaad ra'yigii wanaagsanaa ishaartay bu ra'yigii mudakarka ahaa qiimaha lahaa waad ishaartay <clears throat> markaa waxaad ka arkaysaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam wixii talabixin ah fikradiisuu leeyahay waa laga badin karaa isaguna wuu badin karaa inkasta oo dee uu ahaa mid sawaabka inta badan asiibaya marka wax ka yaro si noqdaana asxaabtiisa u toosinayay waana sababta ilahay uhi washaawirhum fi lamri fa idaa cazamta fatawakal cala allah asxaabta la tasho go-aanka gaad wanahaadba markaasuu nebigu kacay xataa ataa ilaa uu yimi adnaa maain min alqawm biyihii qolada ugu dhawaa uma amara wuxuu faray bil aabaa'i ceelashii kaleo dhan buu amar ku bixiyey in la aaso allatii taasoo khalfahum iyaga ka dambaysay faqurat aw faquwirat qawr baa laga dhigay macnaha waxaa laga dhigay meel goofahom biyo laga gaadhay liyanqadica si uu go-o amalu lmushrikiina yidhi diiradii gaaladu ay ka qabeen fi shurbi inay ka cabaan min waraai lmuslimiina muslimiinta xaggooda dambe ila meeshiina bidhaantii waa la isu muuqdaa ataleeriya rasaas fog oo la isku ridayaa ma jiro bidhaantiibaa isu baxaysa marka halkaasi buu ka ayay ka arkayaan iyaga laftigoodu inuu boorku ka duulayo ceelashii ay caaseen wa banaa xawdan cala alqaliib meeshii weyneyd ee ceelkii weynaaha buu ka dul bineeyey alladii nazala calayhi uu dul degay kanuu dul degay dushiisana sidii uu ishaaray xabaad wuxuu ka dul dhisay dar biyaa lagu shubo uma qaala lahu sacd bnu mucaad sayid alaws sacd bnu mucaad oo aws ka madaxaa suldaankii awsa ah, ayaa wuxuu uhi yaa nabiy allah alaa nabni laka cariishan oo kuu dhisna taa meel yaroo cariishku dee waa dergad bu ahaan jire iminka dee meel dergad laga dhisanaya ma jiro waa col dhexdiie waxa weeyaanu meel yaroo dusha ka hadhaysan ilan madaxweynaha iyagii baa tahay takunu fiihi halkaasaad noo joogi doontaa ehm, wa nuciddu cindak agtaada waxaanu ku diyaarin doonaa rakaa'ibak rikaabkaaga rikaabku dee gaadiidkaad fuushan tahayna agtaadaanu ku xidi oonu ku diyaarin oonu ku shakaali doonaa uma nalqaa caduwana cadowga iyagaanu la kulmi adiga meel yaraan kuu dhisno gaadiidkaagana aan kugu ag shakaalno oo faraskuna diyaara kuu ahaado cadowgaanu anaguna ku hinjin oonu indhaha u gelin weerar baanu bilaabay fa in acazana allahu tacaala hadduu ilaahayna guuleeyo wa wadaharna aanu ka xoog badanno calaa caduwina cadowga iyaga aanu ka xoog badanno kaana daalika arrinkaasi wuxuu noqonayaa ma axbabna wixii aanu jeclayn weeye guulaysanayo waxba ku soo gaari maayo ilahay idamkii wain kaanat ilukhraa arrintu sida kale haddii ay u dhacdo oo wuxuu ujeedaa annaga nala jabiyo jalasta waxaad ku dul fadhiisan doontaa calaa rakaa'ibik rikaabkaaga iyo gaadiidkaaga ayaad ku boodi doontaa fallaxiqta waxaad haleeli doontaa biman waraa'anaa dadkii naga dambeeyey ninkani waxa uu sawirayaa haddii colku jabo adigu yaad waxba kusoo gaadhine annaga waxa noogu daran adigoo dhibaata ay kusoo gaadhe haddii nala laayo dee adigu waa iska tegi faqad takhallafa canka aqwaamun waxa kaa hadhay qolyo yaa nabiy allah nebigii ilaahay waxa madiina inaga hadhay qolyo maa naxnu anagu ma nihin biashadda laka kuwo adiga kuu daran xuban minhum xagga jacaylka jacaylka ay ku jecel yihiin kaa yagu kaba badnaa walaa adwaca laka ma nihin kuwo kaa daacad badan minhum iyaga kuwo ka adeecid badan iyaga kaba daaca badnin sidaanu anaguba ku adeecayno ayuunbay iyaguna ayuunbay iyaguna ku adeecaya ragbatan fi ljihaadi waniya walaa adwaca laka minhum ma nihin kuwo ka daaco badan iyaga ragbatan fi ljihaadi waniya jacaylka jihaadka iyo niyadda wanaagsan anagu kama kagama fiicnin ee iyaguba jihaadka way jeceliyi way niyad wanaagsan yihiin madiinay ku hadheen marka kuwaasiba waa kuu baaqiyo waa sii howlgeline haddii annagana la mariyo adigu aada nabadgeshide aan taa cariishkaa yar kuu dhisno faraskana kugu agsha kaalno ba hadda ninkaa eeg waa sayid alawso sacdu bnu mucaad iyo sacdu bnu cubaada labadaa asxaabi waxay ahayd suldaamadii madiina intii jaahiliyada markii rasuulku sala allahu calayhi wasalam halkaa u hijroodayna waxay noqdeen asxaabtii soo dhaweeyey shucuubtoodii ku shubay islaamka ayay noqdeen dabeedna islaamkuna saldanadoodii iyo wanaagoodii wanaagunbuu usii kordhiyey waayo qofka wanaagsan islaamku ma ihaanayse wuu sii wanaajiyaa sida ka dulligaaba u badbaadiyo marka ninkana waxaad arkaysaa siduu rasuulka u jeceliya naftiisi waxaa kama hadlayo nabadgelyada rasuulku ka talinaya qoladii buu markaa kasii waramaya madiine ku hadhay iyo siduu ammaanayo waxaa kaloo aynu ka faa'idaysanaynaa dadka muslimiinta inay si wanaagsan niyaddoodu fiican tahay oo qofka ay wax wanaagsan ka malaystaan nimankani ninkani ma eedaynayo asxaabtii haray laakiin wuu ammaanaya wuu cudurdaaraya daaraya haddaba walow dannu hadday malayn lahaayeen asxaabtaa kaa hadhay nebi maxamedow annaka talqa xarban inaad dagaal la kulmayso maa takhallafuu canka kaamay hadheen inamaa dannuu waxay u malaynayeen annaha alciir qisadu inay tahay un ciirka ama macrikada cidda lala gelaya inay safar tahay yamnacuka allaahu bihim ilaahay baa kugu ilaalin asxaabta ah hadduu annagana dilay wayunaasixuunaka way kula talin doonaan wayujaahiduuna macak way kula dagaalgeli doonaan saasuu yiri qoladaasi wax kale ma reebina waxay moodayaan dee safar inaad jidka u gelayso niman wanaagsan weeye cadowgay kaa difaaci way kula talin jihaadkay halkii kasii wadi noo darsan maysid ilaaha idankii annagu ha dhimane adugu ha dhimane wayasiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa o faqaala calayhi salaatu wasalaam markaa nabigu waxau ihi aw y aw yaqdi allaahu khayra min dalik ilaahay wuxuu xukumi doonaa kaa wax ka khayr badan hoobashadaa aada sheegaysa iyo marashadaa meesha lagu maranayo wax ka fiican baan ilaahay ka rajaynaya rasuulka sala allahu calayhi wasalam rajihiisu aada iyo aada buu qaali u yahay sidaasuu ihi ha ku daalin buu ihi idamkii jabi mayno uma buniya lirasuuli cariish nebiga waxaa loo dhisay meel yaroo hadhaysan balbalo yaroo hadhaysan fawqa tullin mushrif taag yar oo wax laga eegi karo tullin mushrif meel ciidahoo taaga dushii ilaan diyaarad wax ku soo tuuraysa iyo madfactoona ma jire xataa manjaniq lama lama sito manjaniqii tirada dheer lahaa ee waa waran iyo leeb iyo waxaa weeye calaa miidaani alxarbi goobtii lagu dagaalamayay agteeda ayaa meel yar had looga sameeyey ila waktigii baa kululeh walama ijtamacuu markii ay urureen caddala calayhi asalaam sufuufahum nebigu safafkooda ayuu simay asxaabta manaakibuhum mutalaasiqa garbahoodu isku dhajiyey fasaaruu waxay noqdeen kaanahum bunyaanun marsuus waxaa la mooda asxaabtii dhisme isku dhegan ila ilaahay baa saa u sifeeyey markay howrgelayaan dagaalka in garbo siman loo galo ilaahay baa wuxuu yihi fii suurati saf ina allaha yuxibu aladiina yuqaatiluuna fii sabiilihi safa kaanahum bunyaanun marsuus ilaahay wuu jecel yahay aada iyo aada buu u jecel yahay kuwa marka ay dagaalka gelayaan garbaha isa saare ee la moodo dhisma siman waa sidanay maalinta ahayn asxaabtii oo kale uma nadara liqurayshin faqaal markaa nabigu intuu quraysh sidaa u eegay ayaa wuxuu yidhi allahuma haadihi quraysh qad aqbalat bikhuyalaa'iha wa fakriha taxaaduka wa tukadibu rasuulak allahuma fanashraka aladii wacadtanii bih allahuma haadihi quraysh tani waa quraysh qad aqbalat way soo qaabishay bikhuyalaa'ihaa iyada oo kibirkeedii wadata iyo wa fakrihaa fahankeedii waxaa afar boqol oo kilomitr oo dhowdhow ka keenay waa faan iyo kibir tuxaaduka way kula murmaysaa adiga iyo rasuulkaagaba wa tukadibu rasuulak min aladiina yuxaaduuna allaha waxa weye taxaaduq ilaahayo way ku khilaaftay rasuulkaagiina way beeniyeen allaahuma fanasrak gargaarkaagaa sugaya alladii wacadtanii bihi adii ballan qaaday gargaarkaad ilaahay way ballan qaaday baan kaa sugayaa buu nebigu uri calayhi salaatu wassalaam halkaa waxaad ka arkaysaa silaaxa iyo hubka ugu xoog badan ee qofka muslimka muslimkaha uu isticmaalayu leeyahay waa maxay waa adducaa waliltijaau ila allahi tacaala iyo inuu ilaahay magan galo waayo qofku haddii aanu ilaahay haysanin wehel kale ma jiro guul kale iyo taageero kaletoona ma jirto waaya goobtaa iyada ah xaaladdu markay halkaa marayso wa fii hada alwaqti waktigaa isaga ah halkaa marka la marayo dagaalkii nebigu uu colkii buuhi kala baxa garbaha isa saara isu diyaariya hujuumka iyo weerarka tacbiica ayuu ku samaynaya duco macnaha iyaga ayuu jahaynaya abaabulaya waxarid lmuminiina cala alqitaal xarid lmuminiina cala alqitaal wey muminiinta ku ku hawlgeliyo ku dhiirigeli dagaalko ku abaabul qofka bani aadamka ahayna wuxuu ka shaqeeyaa had jeer uu ka hawlgalaa qalbiga ayuu ka hawlgalaa haddii qalbigiisuu daciif yahay cadow iskama celin karo wa fi hada alwaqti haddaba waqtigaa isagee xaaladdu sidaa la isu micilisanayo ee la isu soo hor fadhiistay waqaca khulfun khilaaf baa dhacay bayna ru'asaa'i caskari lmushrikiin gaalada colkoodii qaybtii madaxda ayuu khilaaf baa dhexdhacay khilaaf ayaa dhex dhacay fa ina cutbata bna rabiica ninka magacaa la yidhaahdo gaalada waaweynee dhugdhuglayaasha meesha maraya ka mid ahaa waa kuwii maka looga soo qaxaye araada wuxuu doonay an yamnaca annaasa min alxarb inuu dadka u diido dagaalka inuu colka dagaalka u diidaa buu doonay araada an yamnaca annaasa min alxarbi wayaxmil dama xaliifihi camra bna alxadrami aladi qutila fi sariyati cabdilaahi bni jaxshin wayaxmil maa usiiba min ciiri wadaca annaasa ilaa dalik ninkaasi waxa uu doonay inuu colka u diido dagaalka wayaxmila uu qaado dama xariifihi kii ay xulafada ahaayeen dhiiggiisana inuu qaado camru bnu xadrami la odhan jiray alladii kaasoo qutila la dilay fi sariyati cabdillahi bni jaxshi cabdillahi bni jaxshi nin saxaabiyaho xoogaa kooxa watay buu ahaa marka ninkan gaalka ah ee camrulmuxadrami laodhan jiray buu soo dilay wakti bilaha ashhurulxurumka ay ku beegnayd marka wuxuui war ninkaa waari lahaydeenna dhiiggiisii anaa idin siinaya wayaxmil waxaan qaadayaa oo kale maa usiiba min ciirin safarkiisa safarkiisa wixii xoolaa laga qaatayna anaa bixinaya ninkaa aynu u argudi lahayne camrulmuxadrami la yidhaahdo muslimiintu inaga dileen dhiiggiisa anaa bixinaya xoolay laga qaaday anaa bixinaya waan inaga daaya waxba yaynaan la dagaalamin maxamed kol haddii safarkii noo nabad galay wadaca naasa ilaa dalik dadkiina taasi ugu yeedho wuxu war maxaynu ku dagaalamaa safarkii noo nabadgal dee ninkii la dilay iyo intii xoolahayada laga qaadayna ee maxamed iyo asxaabtiisu qaateena aniga ayaa idin magnabi doona bu cabdillahi ibnu jaxsh iyo muslimiinta kamid ahaa cabr ibnu xadrami oo uu dilay cabr ibnu xadrami anaa magtiisa bixin wixii laga qaadayna anaa bixin hadeer hayaalinaga daaya dagaalka wuxuu arkaya in lagu hoobanayo wuxuu arkaya wixii loo dagaalamaya inuu meesha ka baxay waxba uu bidhaamay dhagarqabe dhulkaa u dhaqdhaqaaqa dhulkiibaa dhaqdhaqaaqay falamaa balaqa abaajahlin alkhabar mar alla markuu ninkii abijahl jahliga aabihii ninkii maaragtay gaalka ahaa kolkii warkii gaadhay wasamahu biljabn wuxuu ku ku shaabadeeyey fulaynimo wasfigu waa calaamada afcarabiga ah, marka la eego jubliguna fulaynimu fulaynimu ka calaamadiyey wa qaala wuxu uhi wallahi laa narjic xataa yaxkuma allahu baynana wa bayna muxammad wa qabla an taquuma alxarbu calaa saaqiha waka wuu wuu isfaaniyo fuqu taagay midkanoo gaalka ahaa ee la odhanaya abijahal waa bataran baran wariaa annaas sidaa qur-aanka ilaahay uu kaga warramay isagoo maalintaa kibrayo dadkana istusaya wallahi laa narjic noqon mayna buri xataa yaxkuma allahu ilaahay ilaahay go-aan soo saaro baynana wa bayna maxamed annaga iyo maxamed war jeeroonu kala calaf qaadno meesha noqon mayno oo carabi ay maqasho geesinimadayada intoonu soo duula inaanu ku cabnaanu liqliqnay maxamed iyo saaxiibadii jeero warka iyaga halkaa oo la isu baxo geesinimadu iyo warbaahinta gasho lagama yaaba buyudi inaan noqono wa qabla an taquuma alxarbu calaa saaqiha intaanu dagaalku isku taaginba cagihiisa aanu hilaacin wa odhanin dagaalku kharaja min sufuufi lmushrikiin gaalada safafkoodii waxaa ka soo baxay alswad ibnu cabdil asad almakhzuumi ninkaasaa kasoo booday safkii gaalada wa qaala markaasaa waxau ihi ucaahid llaha la ashrabana min xawdihim aw la ahdimana aw la amuutana duuna allah kolba mid faataa dhuglaadaa soo boodaya kana laabtu iska garaacayo ilaan iimaan la-aan baa istusnimo leh wuxuu yihi ucaahid allah ilaahay waxaan ballan kula galay buui ma ilaahay buu garanayaa nabigiisii buu diidaybe la ashribanna waxaan ka soo cabi doonaa la ashrabanna shariba yashrab waa yafcalu bay ku timaadaaye la ashrabanna min xawdihim darkoodaan ka soo cabi darkaas biyaha badan ay ku dhaansadeen maxamed iyo kooxdiisu inaan ka cabi aw la ahdimanna ama waan dumin doonaa aw la amuutanna duuna ama inta ka sokaysaaba la igu dili xaryaa haddii haweynu ka calaf qaadi buui ama waana lagu dili inta ka sokaysa fakharaja ilayhi xamzatu bnu cabdilmualib nebi maxamed adeerkiioo xamse la odhan jiray ayaa soo baxay waa libaaxii ilaahay oo tiriqsanaya ayaa soo booday wa darabahu darbatan markaasuu liqsiiyey darbad buu ku dhuftay jug buu siiyey qaaca biha uu ku jaray qadamahu lugtiisa binisfi saaqihi dhulk wuxuu kaga jaray dhudhunka bartankiisa fawaqaca calaa dahrihi dhabarku u dhacay fazaxafa cala alxawdi darkiibuu ku siqay xata اqtaxama fiihi ilaa uu ku dhex dhacay liyabara qasama si uu dhaartiisa ugu samafalo fatabacahu xamsatu baa raacay faqatalahu wuu dilayda meesha waxaa ka dhacay siduu isu soo maqiiqay usoo dhababacaynayay darkii markuu in yar usoo jiro ayuu xamse kula soo booday oo lugta ayuu kaga dhuftay seeftii seeftu waa seefte weyn oo faash oo kala ah gacantuna dirqiba ku siido qam markaasuu qoobkiiba ku jarayba qadamku waa intaa hoose intii hoosuu kaga jaray kolkuu arkay inuu lug laayahay ayaa waa gaal oo way ku qalloocataye dhaartii aada dhaaratay si aada ugu samafasho xawdkuun haddaba dumi buuri iyagii waxba dili kari weynayay marka liyabara qasama si dhaartiisii ugu samafalo ayuu hore usoo boday zaxfigu waxa wey hore usoo siqay wuu soo afarqaaday soo gabaara kurdeeyey ama dabada kusoo orday kolkaasuu isku dul tuuray xawdkii si uu dhaartiisaa ugu samafalo oonay dhaartii haatan dhimatee dhaarta ku samafal maxaa uga faa'iidaa xamzaa soo gaaro kow kaga siiye digtuu ka jaray waa iskaba raaciye cadow dhintay dheh uma waqafa calayhi salaam nebigu waa istaagay yuxaridu annaasa cala athabaat waasabr dadka wuxuu ku dhiiri gelinayaa sabaat inay sugmaan iyo inay sabraan wa kaana fii ma qaal nebigu waxyaabuhuu yidhi calayhi salaatu wassalaam waxaa kamid ahaa waina asabra fii mawaطini اlba's mima yufariju allahu bihi اlham wayunjii bihi min algam saasuu leeyay ina sabra hadal kuu dheeraa intan uu kasoo gosto wuxuu ihi sabirku fii mawaطini اlba's meesha xaaladu ay adag tahay oo lagu sabro mima shay buu kamid yahay yufariju llahu bihi اlham hamiga ilaahay uu ku farajado dadka kaga dulqaado wayunji bihi uu kaga nabadgeliyo min algami murugada hami iyo qami labadaba ilaahay meesha wuxuu kaga saaraa sabirka iyo sugnaanshaha wasbiruu waclamuu ana aljannata taxta dilaali suyuuf war xejista buuhi xejista oo dhabaradayga oo ogaada jannadii inay seefta aad ah korka u taagteen harkeeda tahay aad bay idinku dhowdah halkaa markuu sidaa eh, xarad lmuminiina cala alqitaal sidaa dagaalka ugu abaabulay uma btadaa alkitaalu dagaalkii wuxuu ku bilaabmay bilmubaaraza isu soo bixid munaawaraad baa la dhiibtay markaasaa la isu soo baxay oo markaa dee mubaarasadu waxay ahaan jirtay colka muslimiintana dhowr baa kasoo bixi ka gaaladana dhowr seefaha la isweydaarsan ama kurtaha la yskaga jara ama uuskaha la yskaga soo qufa eh kolkaa cidda wadada laga duwo marka u horeeyaba ayaa colkoodii moraal jabaya lagana yaabaa in lala soo kaco oo marka dambe dee colkoodii uu jabo mubaaraza waxaad geesinimo cajiiba ah. iminka halka marka la isku bilaabayo dee tiro dheer baa la isu jiraa ama adiga dee garanayo sida iminka wax loo wado la isba arki maayo fariimaa la isu dirayaa fog boqolaal kilomitr baa la tooganaya laakiin tan fool ka fool labadii qof oo ishortaagan baa isku bilaabaya seefilacay fa kharaja min sufuufi lmushrikiina safkii gaalada waxaa ka soo baxay sufuuftoodii halaathatu nafar saddex nin baa soo booday shaydaan baa garab taagan garabkooda ilaahay kuma jiro waaye saddexdaasi waxa weye cutbatu bnu rabiica ninka magacaa la yidhaahdaa wuxuu dhex taagan yahay bayna akhiihi shayba wabnihi lwaliid walaalkii shayba iyo inankiisa labadaasuu dhex taagan yahay sidaasuu usoo baxay dee isagoo isla dad uu isku halaynayo weeye oo waxa ka agdhow walaalkii iyo inankiisa walaalkii iyo inankiisa marka kani waa cutbat bnu rabiica shaybatu bnu rabiica walid ibnu cutba wiil soomaalida waxay idhaahdaan walaalkaana wiil ulahaw wiilkaagana walaal ulahow macnaa haddaa walaalkaa isdishaan wiilkaa celiya waa inuu jiraa haddii wiilkaaga isdishaana walaalkaa celiya waa inuu jiraayo kaaga baqdaa macnaha dad labadaasaa kugu dhow mar haddii la dagaalamayo wey ilan waa jaafaajuglayntii jaahiliyaday ka warramaya adag bal labadii bu yihi war ina mariya aan rag wacdaro mu waxu muujinaya fa dalabuu waxay dooneen akfaa'ahum rag kufu ah rag kufu ah bay dooneen fa kharaja ilayhim halaathatu min alansaar saddex ansaarta kamida ah baa usoo baxay faqaaluu waxay yidhaahdeen laa xaajata lanaa bikum waan idinma doonayno reer madiine saddexadaa soo baxa waxay yidhahdeen ya idinma doonayno saddexdiina inamaa nuriidu akfaa'anaa min bani cammina waa kuwii lodka yaga ahaa ee noo dhigmayey dhigayagii baanu rabnaa aanu ilmaadeerada ahayn faahraja lahum calayhi asalaam nebigu wuxuu usoo saaray cubaydata bna alxaaris ibnu cabdilmualib lilwal kii hore wuxuu usoo saaray ninkaa ilmaadeerka yihiin cubaydat bnu xaari ibn cabdilmualib wa xamzatu bnu cabdilmualib lithani ninkii labaadna shaybana wuxuu usoo saaray xamzu ku hagaajiyey wa caliy bna abi aalib lithali calina wuxuu ku hagaajiyey weli cali oo libaaxin ah iyo kuwa kaleba ah, cali baa maruu nimnin yahuudiya oo mubaarase isagu usoo baxay khaybar ayaa wuxuu lahaa ana aladii samatni ummi xaydara kalaysi lkhaabati kariihi lmandara ufihimu bilkayli kayla sandara ana aladii samatni ummi xaydara buu leeya waar anigu waxaan ahay ninow kay hooyadii xaydar ku magacowday xaydarku waa libaaxa ka layfi kaymaha libaaxa ku jira ah oo kale kariihi lmandar ee aan la eegiba karaynina shaashka iyo mixiyaha waaweyn ee qodobka waaweyn ufiihimu bilkayli kayla sandara wallahi inan ku miisi doola bui yahuuddan meesha soo fadhida inan galaanka dari ninkii u cartamayey ayaa soo baxay iyo labada iyo xamsada iyo cali waaya fa ama xamzatu wa caliyu faqatala saaxibayhima cali iyo iyo xamze markii u horeysayba labadoodii saaxiib bay dileen hawada u direen hogogobku miyay seeftii kaba soo reereenba wa amaa cubayda wa cutba cubayda oo xagga nebiga ka soo jeeda iyo cutba oo xagga kale ka soo jeeda fakhtalafaa bidarbatayni waxaa la isweydaarsaday laba darbadood gig gig laba seefood baa la isweydaarsaday kilaahumaa jaraxa saaxiba midibo saaxiibkiisa kale ayuu jiraaxeeyey dhaawac dhulka dhigay ayuu midibo saaxiibkiisa kale ku dhuftay labadii u horreeyey la isweydaarsadaa laba culus noqday fa xamala way qaadeen rafiiqaa cubaydata faxamala faxamala way ku hinjiyeen wey way ku soo boodeen rafiiqa cubayda cubayde labadii la rafiiq ahaa waa kuwe waa cali iyo xamse waxay ku soo boodeen calaa cutbata cutbe ayay ku soo boodeen fa ajhazaa calayhi way kaga soo quruufeen faajhasaa calayhi way kaga qadimeen kow way kaga siiyeen aa ninka ninka ka qabta bay idhaahdeenoo markay arkeen inuu dhaawacay cubayde ayay labadoodiiba cutbo ku boodeenoo kodh mar quray kow kaga siiyeen waxumila cubayda cubayda xagga nebi nabiga ka socdo dhaawac ahaa waa la qaaday bayna sufuufi jariixan xagga sufuuftaa la geeyey yasiilu waxaa dureerayay nuqu saaqihi dhudhunkiisa dhuuxiisii dhuuxii buu kala jebiyo dhuuxiibaa markaa soconaya wa adjacuuhu waxay jiifiyeen ilaa jaanibi mawqifihi sala allahu calayhi wasalam nebigu halkii uu joogay ayay dhinaciisa jiifiyeen bartii taliska ayay agjiifiyeen fa afrashahu rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu waxa u goglay qadamahu shariifa lugtiisii wanaagsanayd buu u goglay fawadaca khaddahu calayha dhabankiisiibuu lugta udhigay intuu nebigu lugtiisa u kala bixiye shariifka ah iskamuu dhowrin dhiiggiisii iyo dhareerkiisii ayuu ihi halkan iisoo saar aarbowdada iisoo saar bui ninka anigaa madaxa qabanaya iisoo jiifiya wabasharahu calayhi asalaam bishahaada wuxuu ugu bushaareeyey shahaada ku bushaaraysa buu inaad shahiidta ehlu janno ah faqaala wuxuu ihi wadidtu wallaahi ana abaa aalibin kaana xayan liyaclama anana axaqu minhu biqawlih ninkiibaa waxa uu ihi waxaan jeclaystay ana abaa aalib ama hadalku nebigaba waa noqon karaa abu aalib kaana xayan inuu noolaa inuu abu aalib noolaan lahaa baan jeclaan lahaa liyaclama si u ogaado annanaa xaqu minhu inaanu kaga habboonayn biqowli hadalkiisii wanuslimuhu xataa nusraca xawlahu wanadhala can abnaa'ina waalxalaa'ili wanuslimhu walaa nuslimhu nabiga dhiibi mayno xataa nusraca xawla ilaa hareerihiisana lagu legdo wanudhila can abnaa'ina aanu ilowno inamada yada iyo walxalaayli dumarka yaga abu aalib baa hore u gabiyey oo isagoo carab ka hiraya nebiga oo u diidaya ayaa wuxuu ihi ka tegi mayno nebiga dhiibi mayno xataa nusraca xawlow ilaa hareerihiisana lagu daadiyo oonu ku dagaalamno annagoo ilownid inamadayadii hablaha iyo iyo abnauna waa inamadii xalaailkuna waa dumarkii dumarka yagii aanu ilownabe ka tegi mayno nebiga marka hadalkan waxa iska leh Eh, wadidtu ana wadidtu wallahi ana abaa aalibin kaana xayan liyaclama anana axaqu minhu biqowli hadalkaa waxale cubayda abu aalib wuu iska yidhi on ka socoye inaanu ku dagaalanay nebigoon agtiisa ku dhimanay haddaanu nahay reer cabdulmualib mu ogaada buuri inuu noolaan lahaa baa wanaagsanaan lahay saas ui waaya wa bacda inqidaai haadihi lmubaaraza markii isu soo baxaasi kolkii u dhamaaday saddexdii gaalba lagu cabay wadada laga duway waqafa calayhi salaam bayna sufuuf markaa nebigu sufuufta buu istaagay yucadiluhaa biqadiibin fii yadi yucadiluhaa wuxuu ku simayaa biqadiibin ul fii yadihi gacantiisa ah famara bisawaad ibni khusaya ninkaasuu soo maray xaliifi bani najaar reer bani najaar la dhaarsanaa ee macnaha ay isbahaysiga lahaayeen wahuwa khaarijun min asaf safkiibuu hore uga soo yaro baxayo simitaankii nebigaanu hore u dhegaysanin oo safku hore uga soo yaro baxay ko haye fa darabahu bilqadiib ushii yarayd ayuu kaga dhuftay fii badnihi caloosha saasuu urta ugaga yaro dhuftay in yaroo basiira dee ma dilaye wuu la kaftan waa ku dhufasho kaftan weheliyo waa ku dhufasho kaftan wey isagoo la kaftamaya saa ugu yara guujiya asuu har safka dee hagaaji istaqim ya sawaad har sawaad dee safka hagaaji intaa ushii ugu yara dhuftay fa qaala markaa ninkiiba isaguna doonay inuu nebiga isku dhoweeyo oo wuxuu yihi awjactanii yaa rasuul allah dee nebi alla wadi xanuujisay eh? soodigan dee ushii adigu dhufatay way xanuujisay waqad bucita bilxaqi waalcadl cadaalad iyo xaqna waa lagugu soo diray anadi xanuujisay fa awqidnii min nafsig naftaada iga qisaaste aan kaa goosto dee so adigan ushii igu xanuujiyey adoo cadaalad iyo xaq bahaye aan kaa goosto intaad igu dhufatay in leeg waxaad halkaa ka fahmaysaa siduu ninkani nebiga u jecelyahay siduu ugu muraaqaysan yahay siduu u doonay inuu waa dhowaado waxaa kalood ka fahmaysaa raggan in fulaynima ka dheertay bal kaftanka la isweydaarsanaya col baana loo kala baxaya rag baa dulba dhulka jiifoo dhiigo dadaadanaya colku colka waa ka badan yahay haddana ninkani waa nin iska kaftamayaba baqaba kuma jiraba fakashafa rasuulu calayhi salaatu wasalaam nebigu waxa uu ka fayday can badnihi calooshiisiibuu marada ka qaaday wa qaala markaasaa wuxuu hi istaqid yaa sawaad war sawaadow iga gooso intii aan kugu dhuftay ila igugu dhufo saasuu ihi istaqid yaa sawaad war sawaad dee iga gooso adigii lahaa iga qisaasee marka halkaa waxaad ka fahmaysaa nebiga calayhi salaatu wasalaam naxariista u qabo qof imaan leh iyo nacaybsiyuhu u qabo qof bilaa imaana midna colku usafayaa wuxuu leeyay nimanka laaya kanna ushii yarayde uu saa u taabsiiyey buu leeyay kaalayga gooso maxamedun rasuulullahi waladiina macahu ashidaau cala alkufaar ruxamaau baynahum nebi maxamed iyo inta la socotaa gaalada way ku adagyihiin dhexdoodana aad bay isugu naxariis badan yihin qofka muminkii markuu muminiinta la joogo lama moodo inuu ilkaleeyahayda wax qaniino marka uu cadowga la joogo garab iyo gaashaan adag in la tusiyo u lama moodo inuu naxariis leeyahay marka uri kaala iga goosto factanaqahu sawaad waqabila badma factanaqahu sawaad ninkan sawaad la yidhaha wuu dhunkaday nebiga halkiiyo calooshii buu ka dhunkaday wuu baneeyey waqabala qabala badnahu factanaqahu wuu isku dhajiyey waqabala badnahu calooshiisiibuu dhunkaday nebiga wuxuu ku dhuftay iska daaye wuxuu ka goosto intuu ujeeday waxay ahayd imika waad dhimanaysaaye dhididkaagu dhididka nebiga ha usii dhawaada buu ahaa mar haddii dagaal la galayo hadda lakala baxayo oo in la isugu im nolo la isugu imanayo in kale aan la hubin dhididka nebiga isku sii xoq oo adigoo dhididkii nebiga la dhimo ayuu ujeeday istaraatiijiyad dheer buu ka lahaa fa qaala calayhi asalaatu wassalaam markaa nebigu wuxuu ihi maa xamalaka calaa dalik war maxaa arrinta kugu kalifay so adigan isku kay xoqay faqaala wuxu uhi yaa rasuula allah qad xadara maa taraa faaradtu an yakuuna aakhiru lcahdi an yamasa jildii jildak fadacaa lahu bikhayr ninkii wuxu uhi yaa rasuula allah waxaan isugu kaa xoqayaa qad xadara maa taraa waxa soo xaadire waxaanaad arkayso cabsi baa jirta dagaal bayn u kala baxaynaa weerar baa bilaabmaya aradtu waxaan doonay an yakuuna inuu noqdo aakhiru lcahd waktiga igu dambaysa adduunyada inay noqoto hee an yamasa jildi jildak jirkaygu kaaga inuu sii taabto oo qoyaanka dhididka aan kasii shidaal qaato oon ilaahay cadaabin maadaamaan dhididkaagii wato baleeg ninka ah bal siduu nebigiisa u jeceliye bal sida u barakaysanayo eeg bal sida diyaarka u yahay eeg dhimasho fadacaa lahu bkhayr khayr buu nabigu u duceeyey calayhi الsalaau wasalaam ilaahay baa wuxuu ihi fabima raxmati min allahi linta lahum walow kunta fada غaliida اlqalbi lanfaduu min xawlik facfu canhum washaawirhum fi اlamr naxariis ilaahay uu ku siiyey baad asxaabta ugu dabacday nin qallafsan haddaad noqon layd laguguma soo urureen haddaba iska cafiyo la tasho asxaabta sida laga doonayo qofka qiyaadada hogaanka ummadda u ah waa in la jeclaysto la joogiisa lasoo ursadoo laga ag dhowaado ase aan digdigtiisa iyo dhimbiilaha ka duulaya waa inaan laga didin qofka uma ibtadaa calayhi salaam nebigu waa bilaabay yuusi ljaysh colku u dardaarmaya waa ilbiriqsiyadii ugu dambeeyey faqaala wuxuu leeyay laa taxmiluu calaa laa taxmiluu xataa aamurakum wain iktanafakum lqowm fandaxuuhum binabli walaa tasullu sayfa xataa yakshuukum amaruu bixinaya amarad dagaala ayuu bixinaya wuxuu yihi laa taxmiluu ha ku hinjinina cadowga jac ha ku siinina haweerarina xataa aamurakum ilaa aan amar idi siiyo wayna jeeroon idhaahdo siiriga jeeroon ku dhufto weerarka idinku ha bilaabina wain iktanafakum lqawmu qoladu hadday idin iktilaafaan iktilaafku hadday idinku soo dhowaadaan oo ay dhuunta idinka soo galaan fandaxuuhum binabl leebabka jac ku siiya nadxigu waxa weeye ku sii daaya nabligiiyo leebabka markay soo dhowaadaanee sidhiga wagac kaga siiyo weydinka aan idhaahdo leebabka kusii daaya walaa tasullu suyuuf seefta galka ha ka saarina xataa yakshuukum jeeray idin dul fadhiistaan idin soo daboolaan macnaha nin waliba marka uu kugu soo dhawaado ee uu kuu jiro in gacantu ay ka gaadhaysa seefta ku dhufo intaanu ku soo gaadh inuu kaa durugsanyan leebka ku isticmaal leebka iyo seeftu wakti ha kala lahaadee weyi ha isku daadanine arrinkiinu ha qorshaysnaada weyi leebku isku mar ha dhaco seeftuna isku mar ha dhacdo saasaa rag iskaga celinaysa waa habkii wanaagsanaa xakiimkaa nabiga calayhi salaatu wasalaam uma xabahum wuxuu ku dhiirigeliyay cala sabri wathabaati inay sabraan ay xejistaan uma rajaca ilaa cariishihim cariishkiisii buu nebigu ku noqday calayhi salaatu wasalaam cariishkiisii meeshii yarada halkii loo dhisay ee taliska ahayd ee siriga uu ka hayay dagaalka halkii buu fuulay wa macahu rafiiquhu waxaa la joogay markaa rafiiqiisii kii wehelinayey abubakr iyo waxaarisu kii ilaalinayay sacd bnu mucaad ama abubakar oo rafiiqiisiya baa la joogay waxaarisu sacd bnu mucaad sacd bnu mucaad oo gaarkii bori gaarkiisii ahaana waaqifun calaa baabi alcariish halkaa yaruu nebigu fadhiyu dagaalka ka maamulayo ayuu albaabkiisa taagan yahay mutawashixun sayfa seeftiisiibuu jeeni qaaran yahi seeftiisiibuu ku gaadhan yahi sidaasuu daabka u hayaa laabtana wuu ku haystaa ciddii soo ag dhowaato si wac ugu siiyo wa kaana min ducaai rasuuli calayhi salaatu wassalaam ducadii nabiga waxaa ka mid ahay daaka alwaqt waktigaa wuxuu nebigu ku ducaysanayey waktigaa xabaddu ay bilaabantay ee wax dhimanaiyo wax dhaawacmi iyo wax soo noqon aan war laga haynin waa gacan uur ku jirtiiyo arrin ilaahay og yahay asxaabtiisa intay dib isu arki doonaan ma garanayo halkaa markay xaaladdu marayso sidan uu ducays kama jaa fi saxiixi lbukhaari sida saxiixu lbukhaari kusoo aroortay allaahuma anshuduka cahdak wa wacdak allaahuma in shiita lam tucbad allahuma intahlik hadihi alcisaaba falan tucbada falan tucbadaka cala alard bacda alyowm riwaayadka qaarkood siday siyaadinayeen waxa uu nabigu leeyahay allaahuma ilaahayow anshuduka cahdak ballanta aad cahdigii aada aynu gallay ayaan ilaahayow kugu dhaarinaya cahdigaas waa wacdaka ballantii aad ii qaaday baan kugu adkaynaya inaad ii fuliso allaahuma ilaahayow ow inshita haddaad doonto lam tucbad laguma caabudayo dhulka guudkiisa hadday intani dhimato ilaahayow ilaahayow ilaahaw ii gurme buu leeyay cidda u weynuu irkanayo fafiruu ila allah fafiruu ila allah buu ilahay ilaahay xaggiisa ha loo cararo markaa nebigu gacmuhu kor u taagay kilinkilooyinkiisaa muuqday go-yu garabka ku haystay baa ka dhacay abuubakar baa go-y usoo qaaday degta ayuu usoo saaray ducadii badnayd ee nebiga markuu arkay iyo tadarucii iyo nebigiio aada u cabanaya o qaylaya qaala abubakrin baa wuxuu yihi xasbuk xasbuk kugu filan intaasi fa ina allaha sayunjizu laka wacdak ilaahay ballantaada wuu kuu fulin doonaa fa kharaja calayhi asalaam nebigu markaasuu baxay min alcarsh min alcariish dheh min alcariish meeshii yareeda harkii uu hoos fadhiyay buu ka baxay dagaalkuu sheedaalinaya bidhaaminaya wa huwa yaquulu isagoo leh sayuhzamu ljamcu wayuwalluuna adubur bal isaacatu mawciduhum wasaacatu adhaa amar aayaddaas uu akriyaya suurat lqamar ku sugan oo tilmaamaysa dagaalka dabadii sawirka xaaladdu yeelan doonto markaasaa wuxuu leeyay sayuh uu bushaaraysanaya ragga ag joogana moralku u dhisaya xabadiina waa bilaabantay wuxuu leeya sayuhzamu ljamcu colka waa la jebin wayuwalluuna dubur dabaday jeedin doonaan bal isaacatu qiyaamaduna mawciduhum waa mid loo ballan qaaday wasaacatu qiyaamadu adhaatii wareer badan weeye wa amaru ka qadaad dilkan la dilayo gaalada ifka taa aakhira kaga sii daran uma qaala calayhi salaam nebigu waxau ihi yuxaridu ljeish isaga oo colka dhiiri gelinaya ayuu dabeetana haddana kelimaadkaa dambe ee qaaliga ah ayuu ayuu yidhi markaa xarib almu'miniina cala alqitaal mu'miniinta dagaalka ku dhiirigeliyo kicin iyo abaabul ku samee amarkaa ilaahay isagoo fulinaya ayuu maqaaladaa dambe ku dhawaaqay marka halkaa waxaad ka arkaysaa rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam kifaaxa iyo dagaalka iyo jihaadka uu ku qaatay noloshan hadday nasasho leedahay haddii cadow la isdaynayo haddii barkimada la dheeraysanayo rasuulkaa dheeraysan lahaa sala allahu calayhi wasalam diintan ilaahay waxa uu ku hirgelinayaa bijuhdin bashariyin jahiid bijuhdin jahiid bashari awood aada u adagoo bani aadam leeyahay ayaa ilaahay diintan uu ku hinjinaya gaalka ayaa imtixaananoo bal inuu xaqa raacaa la eegi muminka laftiisaa imtixaanano bal inuu kan iska celiyo diinta ilaahay ka dhiciyo ayaa la eegi doonaa ilaahay sawaabka ha ina waafajiyo wallahu subxana wa tacala aclam